alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu tacaala faslu yajibu waxaa waajibaya <clears throat> tasliimu اlmarأati haweeneydu inay ninkeeda isku dhiibto isku ogolaato addeecdo aqbasho amarkiisa yeesho hadduu u yeedho inay ajiibto o aqbasho calal si dhaqso ah oo aynan ka labalabaynin oo aynan meermeerinin hadduu dalbo uu soo damco gogashii iyo firaashkii idaa dalabahaa hadduu dalbo waa qayd shardi wey fii manzili zawji ninka gurigiisana uu ku dalbo waa qeyd labaad wey in kaanad hadday tahay tutiiqu mid karta alistimtaaca istimtaaca iyo in lagu xaajo oo ninkeedii uu ku raaxaysto waa qeyd saddexaad saddexdaa qayd haddii meesha ay taallo yajibu tasliimu اlmar'ati cala alfowr inay ninkeedii ay aqbasho iyo isku dhiibto ayaa waajib ku ah isagii baa dalbay gurigii ayuu samaystay oo iyadoo u diyaarsaday ama hal ahaado ama ijaar ha ahaadee ayuuna ugu yeedhay meel kale oo iska cidlo ah <clears throat> ama aan munaasabahayn ma aha in kaana tudiiqu listimtaac iyadana waa kartaa qof mariido oo jiran oo xanuunsanna ma aha qof de xugun ku tacalluqo oo xugun sharciga oo kale oo diidaya istimtaaca iyo jimaaca oo alxayd iyo nifaasna ma aha way kartaa wax cudurdaara ah iyo wax maanicana ma jirto ka reebayo fain saalat اlintidaara hadday weydiisato ninkii markuu dalbo alintidaara inuu sugo oy tirahdo niyow muddo isii bal iyar iyar miyiri hadday tirahdo intudiraad waa la sugayaa oo loo yarkaadin wa akharu inta loo sugaayana ay ka diyaar garoobina halaaatu ayaam saddex beri wey saddex beri ugu badnaan waa tirada dee moogtahay aqalka iyo akarka ku kala kacaan tirada yar iyo meesha jamaacad weyn ay ku kala baxaan wey marka saddex beri baa ugu badan inta laga sugaayo wixii kale oo sug ay sii leedahay maraamarsiyo kale wey lama aqbalayo laakiin haddii maalin iyo balansyar nadiifiyi oo isyar cilaamiya oo ishagaajiyo dharka dhaqda oo wax iska xiira oo hadday tiraahdo waa laga aqbalaya laakiin nabiga calayh isalaatu wasalaam ninka uu yihi haweenaydiisa hadduu ka maqnaayuuna kusoo guurin sidii midii si ay midii shacayfad aheed ee basaasneed ay isku nadiifiso timahana iskaga xirtu nabi sala allah alيh wasalam tastaxida almagiiba marka muddo la dhigi karo gurigii way hagaajisatay ayada way ishagaajisay hadday codsato y tirahdo bal halii kaadiyo waa loo sugayaa fain kaanat hadday tahay amatan addoon lam yajib ma waajibayo tasliimuhaa addoontii in loo dhiibo kii guursaday ilaa bileyli habeen un buu leeyahay in loo geeyo wa hiya addoontuna binahaari maalintii cinda sayidi sayidkeedii ag joogtaa maalintii waa wakti shaqo ninbaa addoon guursaday addoontii uu guursaday nin baa iska leh wixii shaqo iyo khidmo iyo umuuraha ku saabsan maalintii baa la qabtaaye sayidkaa gaabadha haysanaya oy ushaqeynaysa shaqaynaysa u kabarweynaysa usoo dhardhaqaysa usoo shaqaynaysaa habeenkii uma asaga loo keeni ah oo howlaha inta badan mucaasharada ah ay qaalib u yihiin marka habeenkii uma midda laakiin xortaa waa habeeniy maalin ba asaga iska leh wاlmustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaakuda inuu qabto azawju ninku binaasiyatihaa naagtiisa cusub ee jadiidadahe uu la aqalgelaya fooda inuu qabto foodduu dhabsiinaya markii haweenka u horeysa loo soo aqalgeliyo halkaa food buu qabanaya awala maa yalqaahaa marka u horeysa uu la kulmaayaba wayadcuu bilbaraka ilaahay barakuu ka baryayaa oo ka ducaysanaya xadiidka abu daawuud ilaahay wixii khayraha uu ku maaratay dabeeceeyey inuu ilaahay siiyo oo khayr iyo baraka wixii shar ahoo ayada maaragtay lagu sameeyeyna inuu ilaahay ka badbaadiyo marka barakadaasi inuu ilaahay reerkii barakeeyo oo khayr iyo wanaag ay la aqal galaan lana daa'imaan sidaasuu ilahay ka baryaya wejigaas iyo foodaas saa u qabanaya haddii salaad iyo suno iyo la tutukado ilahay la baryana ayana waa fiicanta <clears throat> waka yacni in waxyaalahaasi lagu baraarugo waa muhim oo qofku un aynan ka tambadinin shahwada iyo waxyaalahaas maarata khiyaalka ee ku jira oo habeenka u horeysa qofka uu syarmiyiyaa la rabaa tartiib duceysto sunaysto gabadha ilaahay u baryo saasaa fiican sunada sunada shaydaanka iska naaro bisinkii wayadcu bilbaraka wa yamliku listimtaaca wuxuu mulkinayaa ninku alistimtaaca bihaa xaaskiisi inuu ku istimtaaco ku raxaysto min gayri idraarin isagoon dhibaynin inuu iska dhibo oo iyadoo tabarba uhaynin ama xanuunsan ma aha gayri idraar baa shardi ah liqowlihi salى اllahu alيه wasalam laa darara walaa diraar wax dhib keenaya ma aha iyadana ay leedahay ninkaada hadi amu hadhow ka xumaadaa ka caroodaa o raali geli tabara aynan uhaynin marka idraar lama rabo walahu waxaa u banaan an yusaafira bihaa inuu la safro xaaskiisa in kaanat xuratan hadday xorta haddii addoonta nin kalaaba iska lehe habeenkii markuu soo hoydo un loo gelbine hadday saxor tahay waa qaadan karaa oo waa la safri karaa nabigana waa yeeri jiray sala allahu aleyh waali wasalam hadday markaa uu damco inuu safar aado qori u qori tuuri jiray midii qorigeeda uu soo baxo ayuu la safri jiray rasuulka aleyhi isalaatu wasalaam walahu an yaczila canhaa ayaa banaan waxaa banaan yaczila canhaa inuu ka siibo casligu waa cinda qadaa ilxaaja jimaaca iyo howlaha markii la gudanaayo ay shahwada iyo minidii soo dhawaato inuu dhulka ku sayro wey taasaa marka laga hadlayaa wuxuu leey waa banaanta xoratan kaanad ahaataya islaanta ow amatan addoon ahaataya ama xor ahaato ama addoon ahaato waa ka siibi karaa laakin laakin ilawlaa sida owlahee afdalka ee qiimaha badan <clears throat> allah yafcala inuu samaynin wey maxaa yeelay ilmo inuu meesha guntamuu ka cararaya nabigana wuxuu leeyahay sala alla alay slam xadis abi saciid khudri ma min ma min kulilmaayi yakunu lwaladu wida araada allahu khalqa shayin lam yamnachu shay ilmaha sidii isagoo biyahoo dhan lagama abuuro oo minidan iyo shaawadan boobaysa dhammaanteed inay raximka iskugu tagaan shardi ma aha wax yar buu ilaahay ka abuuraa oo xayawaan manawiya oo meeshaa ku duulay waxaad adiga celin kartana madahaba nin baa u imaado oo yihi addoontaydi inaan ka sii baan rabaa nabi allow macalinka waa maqelo shanmiya kasoo durub derbiga tiir kasoo durub marka wuxuu yihi addoontay waxaan rabaa inaan suriyaysto oo aan ayna ilmana i yeelanin waxay ka baqayaan markay siibayaan hadday adoontu addoon isaga uu leeyahay ay tahayna wuxuu ka baqi intay uuroodo umulwalado inay noqoto oo hadhow deena ay xorowdo oo carruurtiisa dhaxalkiisa ay yeelan weydo dhaxalkeeda ay yeelan waayeen haddii addoon asaga una lahayn ay tahayna oo nin kale leeyahayna inay ku uurowdo ilmaha uu adoon ka noqday ka baqi yuu ka baqayaa doona ninkii guursadaa ilmihiisa nin kale u carur dhalayaa carur dhalayaa isaga isaga shaqa kuma le adoonta ninkii lahaa waa iska leh addoonta ninkii lahaa ayaa addoon yaa ilmahana iska leh ilmahana iska leh marka wuxuu leeyahy carurtaada iyo meel kale kaa marin o addoon kaa noqonin buu ley u ka siibayaa xortina asaguna inuu ilmahaba yareynayo iyo taxdiidu nasli inuu ola jeedi iyo waxyaalo badan ba tandiimu nasli waxaa yidhahda isagana jira waxyaala hadda ay dhahaan xasbalaaniga ay dhahaan wasbubalaari maa la dhaha ya maxaa la dhaha famrig famri famil banaaniga la dhaha wey haddii uu yahay taxdiidu nasli in nasligii iyo tarankiiba la xadido la joojiyo ma banaana arrinta ayadaas in banaan ma aha lakiin waxay fatwoodaan hadduu yahay tandiimu nasli yacni ilmihii laga kala fogeeyo oo islaantii abreshin bay qabtaa iyo carruurtii baa isku nuugaho xanuunkoodii iyo jiradoodii iyo shugankoodii batay iyo arrima noocaas hadday tahay xoogo laga kala fogeynayo way ogol yihiin laakiin in la yidhahdo yooban mar dambe ugu dhalin taa ayada ma banaana nacam khashyata alimlaaq aha ma ka siibi karaa taasaa laisku hayaayo saxaabada waa kay dhihi jireen jaabir iyo keyrkii saxaabada qaar kamid ah ay dhihi jireen kunaa naczil waalqur'aanu yanzil waan siibi jirnay qur-aanka oo degaya hadduu wax naga reebi lahaa wax naga nahyin uu jirana qur-aankaa naga nahyin lahaa marka wax dhib ma laha waxaana culamada kamid way kala qaadayaan oo adoontii iyo xortii haddii gabadha gabadh xora ay tahay ma aha inuu ka siibo ilaa biidniha inay idanto mooyeene ama adoon hadday tahay waa dhibaato ma leh ah. lakiin wuxuu ku tagay walahu an yaczila canha inuu ka siibo xoratan kaanad haataya amatan adoon haatayaba lakin lakin alawlaa sida owlaha anlaa yafcala inuuna samaynin wey iskaba dhaaf walahu an yulzimahaa waxaa u banaan ninkii an yulzimahaa inuu islaantiisii ku laazimiyo bima wixii yatawaqafu calayhi alistimtaacu istimtaaca iyo ku raaxaysigeeda wixii ku tacaluqa oo uu ku xidhanba istimtaacu wixii ku xidhan inuu ku laazimiyo kalgusli inay qabaysato min alxayd ay ka qabaysato kale haweeneeda xayd bay qabtay xaydka asagaa looma dhowaan kara intay qabto markay goysana waa inay dahaaro qaadato marka inay dahaaro qaadato waxaa ku xidhan istimtaac baa ku xidhan istimtaac baa ku xidhan marka wuxuu leeyahay inaad dahaaro qaada hadi waa kaa go-ay xaaladii qabayso liannahu yatawaqafu cala istimtaac istimtaac baa ku tacalluqe oo ku xidhane looma gelmoon kara ilan xataa yadhurna wey ilaa ka dahaara qaataan xanaafta waxay qabaan haddooda caadada ka go-do hadday qabaysanin xataa dhib maleh lakin jumhuurtu waxay leeyihin waa inay qabaysato caadada waa inay goodo haddana qabaysato xataa yadhurna bay dariishanayaan fa tadaharna ba ayaddu iyay leedahay markay dahaaro qaataan markay ka go-o haddana ay dahaaro qaataan baa layidhi wa bimaa yatawaqafu calayhina waa ku laazimin karaa wixii ku xiran oo ku taagan kamaalu kamaaluladda istimtaaca iyo macaanka kaamil noqoshadiisa wax maanic oo sharcan kaa reebaya ma lehee laakiin ladadii iyo wanaaggii bay hortaagan hor taagan yahay kalgusli qabays min aljanaaba laga qabaysto oo kale aa janaabada weli ka qabaysanin ninka waa iskaga galmoon karaa waxaa dhiman waa jamaaci karaa laakiin inay kii hore ka qabaysato ayaa ladada iyo wanaagga ku jiraa wlistixdaadi baa yadana lamida waxyaalaha ladada iyo macaanka ku xidhan istixdaad inay timaha hoose iska xiirto ayaduna oo nadaafaddii bay kamid tahay wa isaalat alawsaakh wasakhdii iska hagaajiso isudgoonayso isdhiibayso iscarfiso foox ah, iyo wax isticmaasho arrimahaas waa dalbi kara ninka oo waa dhihi karaa ishagaaji ah. faslun wayaxrumu waxaa xaaraana halka wuxuu ka gelayaa mawaanic nikax waxa la yihahdo mawaanic annikaax <clears throat> nikaaxa waxyaalaha mawaanicdiisa ee reeba wayaxrumu waxaa xaaraana nikaaxu اlumi hooyadii in la guursada xaraam wey xurimat calaykum umahaatukum uu ilah lehy subxana wa tacaala waljadaad ayeeyooyinkii ama xag aabbaa ka timaado ama xag hooyaa ka timaadeen ah, sheekh biyo galas galas biyasi biyaha kabo biyasi biyasi dayib wاljadaad ayayooyinkii wain calowna haba koreeyaane hasara maraanay caleyh ayoy ayay kor bahaato tii aabbaha dhashay tooska aheed iyo tii hooyadaa mubaashirka u aheed maaha keliye ayoy oo dhan wey wlbanaati gabdhihii qofka ugu dhalay waa ka xaaraan gabdhihiisi wabanaati banaati alawlaadi caruurtiisa wiili gabar waxay ahaadaan gabdhahaysii dhaleen ee ugu u ahaa wainsafalna haba hooseeyaano farax hoose ha gaaraane walakhawaat gabdhihii walaalihiisaha wa banaati alikhwa walaalihiisa ragga gabdhahay dhaleen adeerka uu yahay wa banaati alakhawaat gabdhaha walaalihiisa gabdhahay sii dhaleen abtiyaasha uu yahay wain safalna haba si hoos hoos usi ahaadane wa nikaaxu lcamaati ayuu leehay eedooyinka nikaaxoodii iyadana waa xaaraanan u banaano eedada ama ha ahaato eedada adiga aabbaha la dhalatay ama midda awowaa la dhalatay ee aabbaha eedadiisa ha ahaato wain calowna haba sareeyaana waa saas walkhaalaata habareerooyinkii habararta hooyadaa dhashay iyo tii ee mxuu ahaa ay sii dhashay hooyaydaa la dhalatay wain calowna habaa koreeyaane ayadoo habaryarti agga aabaha ka timaad ama habaryartii hooyada ama tii eedadii hagga aabaha eedoon la dhihi wa ummi azawjati zawjada aad qabto hooyadeed maxay ku tahay ya sodoodaa wey ah, wa ummi zawjati ah, wa jadaatiha zawjada ayeeyooyinkeed ayeeydeed iyo waa kaa xaaraan ku gursan kartid wa azwaaji aabaa'ihi aabbayaalkiis aabbiyahaaya awowyahaaya iyo aswaajtoodii haweenkai ay qabeen islaanta aabbaha u qabo ama aayadha ama eedda dheh ayaguna waa kaa xaaraan aswaajta aabaa'i aabaa bay soo geli walaa tankixu maa nakaxa aaba'ukum min annisaa ilaa maa qad salaf nikaaxa waxaa la dhahaa nikaaxulmakti baa la dhahaaba maxaa la dhahaa nikaaxulmakti n ilah wxuu le inahu kana faaxishatan wamaktan ayuu leeyahy usaa sabiila wamaktan walidalika nin saxaabiya ah wuxuu arkay nin abtigii ahoo calan wata oo ciidan kaxeenaya xaggaa u socotaa nin hooyadiis aabihiis naagtuu qabi jiray guursaday baan u kurka kasoo goyana yiri buu leeyahy mhm. wa aswaaju aabaayihi aabayaalkiis aswaajtoodii iyo naagay qabeen wa awlaadihi awlaadii isaga uu dhalay naagahoodii oo isaga sodog u ahaa ulaai intaa lasoo sheegay kulluhuna dhammaanba yaxrumna xaaraan bay noqonayaan in la guursado bimujarad alcaqdi kuwan musaaharada ilan waxaa weeyaan waxyaalaha haweenka muxaramaadka la yidhaahdo horta waxaa loo qaybiyaa tabiid iyo ta'miid alabadu walamadu bay dhahan wax weligeedba xaaraan ka ah haweenka iyo wax muddo ka xaaraana an tajmucu bayna اlukhtayni iyo intaa labada gabadha walaasheed intaa qabto mayta kala xaaraan kaata ama eedadeed intaa qabto taa waa muddo weyn oo amad wey walidalika maxramka uma noqon kartid oo mxuaha safar baan uqaadi ma dhigi kartid kuwa abadkaa ah wey kuwa marka ugu daran kuwaasa waxay uqabsamaan kuwa nasabka xaggooda waa toddobo kuwa radaaco toddobadooda kale kasoo horjeedaya kuwa musaaharada iyo xagga xidhiirtinimada ku imaada ah, aabbaha ki dhaagtuu qabay iyo adiga mxuaha ya a yani aabbaha xaaskiisii zawjadiisii waa ko caruurtaada adaad dhashay haweenkay qabaan soo muxuu ahaa rabaaibtii iyadana islaanti aad qabtay caruurteedii kuwaasa waxa la dhaha musaahara musaahara la yihahda waa litaabiid ayuuna musaharada waa midan oo rabibada iyado shardi ba lagu xidhaa way imaan doonaaye wawlaadii haaulaai wuxuu ku leeay kulluhuna dhammaantood yaxrumna way xaaraam noqdaan bimujarad caqdi caqdiga mujaradkiisa aabaha aabbaha hadduu ma guursaday oma dhawaan kartid ilmahaadi hadday islaantan ay qabeen aabbaha wiilkaadi u guursaday sidoo kale bimujarad alcaqdi wa amaa bintu zawjatiise zawjadii asaga uu qabay ee uu guursaday caqdiyey gabar ay dhashay oo nin kale ka dhalay wadatay oo rabaaib baa la yidhaahdaaye falaa taxrumu ma xaaraan noqoto gabadhaasi ilaa bidukhuuli in loo galmoodo bilummi hooyadeed mooyane caqdi keliya kaama reebayo marka hooyada intaad guursato aad u galmooto gabadheedii rabiibadeeda wadatay markaa xaaraan kaa noqon fa in abaana lauma hooyadii bu iska fogey qabla dukhuuli biha intuuna u galmoonin caqdi unbaa dhacay lakala teg gabadheedii buu deen isku jeesaday xallat lahu bintuhaa gabadheeda xalaal bay u tahay gabadheeda waa u xalaal inuu gursado haddii hooyadii unwaa un la caqdiyey bikhilaafi lbinti gabadha isi khilaafsan gabadha haddii kol caqdi lagu dhufto sodohu waa ka xaran walow yaan loo gelmooninbe laakiin hooyadii haddii la caqdiyo la meheriyo gabadheedii waxay xaaraan kaa noqon oo keliya haddii hooyada loo galmooday gabadha xaaraan kaa noqonaysa waku ilahi leeyahay subxana wa tacaala warabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum min nisaa'ikum ullaati dakhaltum bihina fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaaxa calaykum markaa marka dukuul baa la shardiyey kuwa kale si waxba dukuul maa xalaayilu abnaa'ikum iyo walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ikum waxaasaa yaa laiska yiri dukuul looma shardinayo iyo gelmo iyo gurigal wayaxrumu calayhi ninkii waxaa ka xaaraana man baa ka xaaraana haween wadiahaa uu u galmooday axadu aabaa'ihi aabayaashiis aabihi iyo awowii iyo waxay naagay u galmoodeen oo abnaahi caruurtiisa mid kamida naagu u galmooday waa ka xaaraan bimilkin uu u galmooday addoonnimo addoon bay u ahaayeen aw shubhatin ukas la-aan iyo ismoodsiis shubhada waa ismoodsiis wey hadduuba aabihii islaantan u galmooday nikaax iskaba dhaaf warkeed islaanta eedada maayadaheed xagga iska dhig miduu u galmooday oo addoon ahaan wuu suriyaystay addoon bay ahayd ma islaan islaameed bay iska aheed oo socotiy wax soo noqotay ma soo dhex gashay oo shubha ahaan ugu galmooday ismoodsiis xaaskiisa u maleeyey iskaga dhacay waa shubha la yihahdaa islaantaasi wiilkii ma guursan karo ah. aabihiina ma guursan karo hadduu wiilkiisa ya waxaa sameeyey wa ummahaatu wa ummahaatu mawduu'aatihi kuwii uu u galmooday ee uu u tegey hooyooyinkoodna waa ka xaaraan bimilkin oo ugu tegey kuwa addoonnimo ugu tegay addoomaa addoon ahaan u suraystay hooyadeed oga tegi karo aw shubhatin sbosiisba ugu tegey islaantu sbosiis ugu tegay hooyadeed waa ka xaaraan wa banaatuha carruurteedana waa ka xaaraan sidii nikaaxi oo kale wey kullu daalika intaasoo dhan ba waa xaaraan taxriiman xaaraannimo muabadan oo abad ah muamed ma ahe oo muddo ma abad wey weligeedba waa ka xaaraan kuwa ayaga marna kuwa xalaal noqon maayaan wayaxrumu carana markuu kuwii muabadkaa sheegay buu kuwii muabadkaha ee muddada ku koobnaa ayuu haddana galay wuxuu le yaxrumu caleyh waxaa ka xaaraana an yajmaca inuu kulmiyo bayna marati naagi wa ukhtiha walaasheed haweeney iyo walaasheed inuu isla guursado lagu dha waan tajmacuu bayna ukhtayni labadaas taa naski qur-aankaa sheegay oo camata eedadeed gabadhi eedadeed oo khaalata gabadhi habareerteed taana xadiiska nabiga aleyh salaatu wasalaam baa cadeeyo sheegay waa isku mid ilan cilada an tajmacu bayna ukhtayn loo xarimay yaa tan kalena ku jirta dadka waa qaraabo isku dhow oo aad iyo aad isku dhowey labada qof ee laisla guursada haweenka laisla guursadana waxaa la ogyahay daratay maba layidhaha magacoodaba waa isdhibaan dhib iyo qatiica iyo isgoyn iyo midu midu kale y maarata yay ku taagan tahay mar walbaba marka dad ajinabi ahoo isgooyaa dhaama oo ka fudud dad iyagoo riximaa haddana isgooyey gabar iyo eedadeeda isa salaamaynin gabadhi habareteeda isa salaamaynin laba gabdhood walaalo isa salaamaynin qadiicaturaxim aad u xun wey marka waa la diiday waxaa lii horta qaraabadan ayaga isku dhawaanina dadka geelgalka geli kara kuwa kale ha loo daayo aw khaalatiha wa in tazawaja imra'a laakiin wiilkii waa guursan karaa gabadh iyo habareertiis macnaha gabadh iyo gabadh ay gabadh uu qabo ilma habreed yihiin haddii ilma habreed yihiin dhib male ilma eeda yihiin dhib male ilma adeer yihiin dhib male gabadh iyo ilma adeerteed ya ilma inaabtigeed gabadh ilma abti yihiin ilma habreedkeed maamulada yihiin dibri kusoo aruuriy ayb aw khaalatiha wain tazawaja imra'atan hadduu ninkuu guursado imra'atan haweeney uma kadib markuu guursado islaamtiisii wadiaha wuxuuba ugalmo wadiaha waxaa u galmoodo jimaacadba abuhu abiis abi baaba ugalmoodayba islaamtii uu qabay oo ibnu wiilkiisii baa ku dhacay bishubhatin shubho uu dhacay ismoojis aw mase waia huwa asagaa wuxuu ku dhacay umaha gabadha uu qabay hooyadeed sodohi ayuu ku dhacay ow bintaha gabadheedii islaantu uu qabay gabadhay dhashay ayuu ku dhacay bishuba ismoodsiis infasaka nikaaxuhaa tii uu qabay nikaaxeedi waa fasakmay ka kac wey ah, waa ka ridaaci oo kale laba islaan uu qabay hadday ay caddaato inay iskunaas nuugeen maxay noqon maalintii loo sheego la iskunaas baad nuugteen waagaad yaryareedeen ay kala dhaqaaqayaan tan oo kale wey waman xaruma min dalika binasabi waman qofkii xaruma xaraamna waman xaruma wamaa xaruma waman haweenka xaruma xaaraam noqday min dalika kuwaa soo sheegnay binasabi sababi nasab toddobadii nasabka iyo wadadhalashada xaaraamtu ku ahaa xurima calaykum ummahatikum banaatikum akhawaatikum lasoo yiri xaruma xaraama birabaci midmana xaaraan bay ku yihiin oo gabadhaa isku naaska nuugteen iyo gabadhii aad naaskeeda nuugtay hooyadaanay noqon taasku naaska nuugtay walaasheed walaashaa weeye tii aad nuugtay walaasheed waa habaryarta tii aad islaantii aad nuugtay ninkii qabay gabadhi ay wada dhasheen eedadaa weeye sidaas ku socon xaruma biradaaci xadiidkii nabiga alayh salaam uu yidhi yuxaramu yaxruma min aradaaci ma yaxrum min alwilaada fi riwaaya min anasb xarimu ah, min araa ma yaxrum min nasb iyana soo arortay ummahaatukum allati ardacnakum akhawaatukum min aradaca marka nuugmada iyo nasabku isku xugun ayay gelayaan waxyaalaya waxbay ku kala tegsan yihin lakin waxyaala iskaga mid yihin bay tan kamid tahay isma dhexlayaan oo dhaxalkii nasabkii sidaa udhexli jirta oo kale nuugmaa ku dhexli maysid meherin maysid hadha weli u noqon maysid arrimaha way ku kala tegsan yihiin laakiin xagga marka laga hadlayo guurka iyo maxramiyada iyo arrimaha waa sida nasabka oo kale wey waman xaruma nikaaxuhaa qofka nikaaxiisa uu xaaraam ka yahay oo miman dakarnaahu dadkaa aan soo sheegnay een yidhi lama guursan karo oo meher iyo nikaax laguma gunti karo aan soo niri ama nasab ha ahaado ama radaac iyo nuugma ha ahaado ama musaar ha ahaado waman xaruma nikaaxuhaa nikaaxooda kuwii uu xaaraam noqday oo miman dakarna haweenkaa soo sheegnaya xaruma wadcuhaa in loo galmado bimilkilyamiini ah, milkulyamiin addoonnimo in lagu galmadona ma banaana gabadh baad qabtaa walaasheedna waan surriyaysana addoonba ii ahaani ma dhici kartid gabadh baad islaam baad qabtaa gabadheedii yaa addoon ka dhigani maya ah, waman waiya kuwa hadda waxaa weeyaan eh, eh, xagga musaaharada iyo xaraamta ku habaa laga hadlaya kuwa ridaa ayag warkood maba yaale waman watiya amatahu qofkii addoontiisii u galmoodaa uma kadib uu tazawaja guursaday ukhtaha walaasheed marka hore addoonnimu ku haystay tu walaash ayuu addoon ku haystay markaasuu tu kale oo xor aheed guursaday aw camata camataha eedadeed buu guursaday aw khaalataha bareerteed buu guursaday in la jamciyana waa kii la diiday nikaax iyo waxaa meesha kulmay mulkulyamiin addoonnimo kee la xoog badan la xoojinayaa xallati lmankuuxa tii la nikaaxay baa xalaal noqon wa xarumat ilmamluuka midii mamluukada lalahaana dalkay ka baxaysa xaaraan bay noqon oo waxay dhahaan firaash nikaaxi aqwa min almulki firaash nikaax aqwa min almulki gawasha ah, nikaaxa iyo meherka iyo e, nikaaxa ku dhacay ayaa ka xoog badan midii mulkiga iyo iyo mulkulyamiinkeed wa xarumat ilmamluuka waa xaaraan noqon wayaxrumu waxaa xaaraam noqonaya cala lmuslimi qofka muslimkaa waxaa xaaraan ka noqon hadda wuxuu galay marka taxriimkii hayri muabadkaha qaar qaar kamiduu galay ukhtaynka soo mara wayaxrumu cala lmuslimi nikaaxu lmajuusiya naagta majuusiyada ah ee kuwa dabka iyo qoraxda iyo waxaa caabuda majuusta la yihaahdo nikaaxooda waa ka xaaraan qof muslima inuu gursado gabadh noocaasa walow haba sheegtaan diin bay sheegtaan oo waxaa la yidhahdaa nabi baa loo diray oo nabigii intay dileen baa diintoodii qur-aanka cilmiga mxu diintoodii lakor yeelayba lakor yeelay saa darteed waxaa soo arortay nabigu inuu yihi jizyada marka laga hadlaayey sunuu bihim sunata ahlilkitaab ahlulkitaabka wadadoodaa la marini xagga jizyada marka waa laga qaadi laakiin markay noqoto gawrac iyo nikaaxa haweenkoodii iyo waxaa weeyaan waa wathaniyiin oo kale weeyaan laga guursan maayo gawracunaan la cuni maayo wayaxrum cala lmuslimi nikaxu lmajuusiyati walwathaniya kuwa asnaamta caabuda sanamka caabuda walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumina bu ilahi leh ha guursanina gabdhaha mushrikaadka ee wathaniyaadka ee sanabka caabuda wlmurtada midda muridowda iyaduna meelay haysatada aan jirin ehlukitaabna maa islaamka ka baxday waman axadu abaweyhaa gabadhii labadii dhashay midkood kitaabiyun kitaabi u yahay walaakharu midka kalena majuusiin wey waa gabadh laba dhinac ka kooban aabaheed waa kitaabi ehlukitaab weeyaan ehlukitaab haddii loo dayn lahaa waa la guursan karaa wlmuxsanaatu min aladiina uutu waa ka ahayd waa la guursan lahaa laakiin dhinaci kaley majuus ka tahay hooyadeedba majuusyada wa bilcagsi aabihii baa majuusa hooyadina waa kitaabiya lama guursan karta wayaxrumu daas ku xadfanta xaraam wey walamatu lkitaabiya iyaduna adoonta kitaabiyada lama guursan karo u fiirso adoonta hadday tahay kitaabiya hadday noqoto laba sibay kugu banaan ku banaanaan kartaa inay milkulyamiin ay tahay ood gacanta ku haysato aada mulkiso oo adoon ay ku tahay oo mulkulyamiin ay meesha soo gasho iyo inay tahay xor kitaabyadan hadday mulkulyamiin tahay de waxaa weeyaan addoon ahaan baad u haysan kartaa addoon ahaan a qofkii muslimkaha ah waa ka xaaraan marka alamat alkitaabiya addoontii kitaabiyadaheed waa ka xaaraan wuxuu ilaha yidhi fa mima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat baa la gabdhihii fatayaadka ahaa ee muminaadka ahaa marka qofka muslimka ahaa inuu ama kitaabiye ah uu nikaaxsado oo u guursado nikaaxu ku guursado waa xaraan wey laakiin hadday tahay xora kitaabiya addoonmaya waa xora dhib ma leh inay cafiifo tahay un loo shardiyaa un ahlukitaab yahuudiya nasraaniya waad guursan kartaa inay cafiifo tahay dhowrsoon tahay muxsinad ay tahay waalmuxsanaatu min aladiina uutu kitaaba min qablikum taasaa shardi ah taasaa shardi ah lakiin ayadoo addoon haddana ah kitaabyana ah taa ma guursan kartid wa jaariyatu bnihi wuxuuna guursan karin wayaxrumu bay ku cadfan tahaye waxaa ka xaaraana lirajuli lxori qofkii xortahaa jaariyatu bnihi ah. qofkii muslimkaa ah waxaa ka xaaraana wiilkiisa addoontiisi wiilkiisa addoon u lahaa inuu dhowaan guursan waa ka xaaraan ah mukaatalad ahaata iyo waxay ahaataba wa nafsihina waa ka xaaraan asaga laftirkiisa addoonu lahaayo addoon ahaan loogu ogolaa yuu yiri waama nikaaxsanba waxaa laleeyahay azawjiya walmilkiya mutanaafiyaan zawjiyada iyo milkiyada way is anfiyaanba walidaalika hadduu ninkan uu soo addoon uu lahaa eh, eh, islaan uu maaratay isaga eh, xaaskiisii ahayd hadduu soo iibsado markaa way kala baxayaan naagtu laftirkeedu ninkeedii hadday soo gadato way kala baxayaan sayido bay noqonay zawj meeshaas zawjnimo meeshaa ma yaalo zawjnimo ma yaalo marka inaad zawj noqoto iyo inaad maalig weli aad noqoto ood noqoto mawle iskuma imaanayso wajaariyatu ibnihi wajaariyatu nafsi asaga isagoo naftirkiisa addoontiisa inuu guursadana ma banaana addoon ahaan waad u haysan kartaa wa maalikatu tii laheed inuu guursada ma banaan addoonkii sayidadii laheedba waan guursani ma dhihi karo sayidadiisii maalintu uu yidhahdo guursan waaba kala baxayaan ma guursan karo ayana laftirkeeda hadday tidhaahdo zawjkaygii baan soo guursaan soo gadanaya oon iibsanaya isagoo addoon markaaba way kala baxayaan oo addoonnimadii iskugu imaan iyo mowlanimadii marka walaa yaxilu ma banaana yaxrumu waxaa xaaraana an yuzawija inuu guur yatazawaj inu guursa maarikato ti mulki ti isaga mulkisay ti isaga mulkisay iska lahayd laakin yajuusu waxaa banaan wad'u lamati alkitaabiyati ya laakiin yajuusu waxaa banaan dheh siday qoran wadul amati adoontii in la jimaaco loo galmoodo alkitaabiyata kitaabiyadeed goormay banaan tahay bimilkilyaminka kugu banaantah adoontan kitaabiyada ah ee ahlukitaabka ah milkulyamiin waa ugu galmoon kartaa laakiin ma guursan kartid ilaa bishuruud inoo imaan doonta mooyeene wa taxrumu adoontahay maba guursan kartid waxaa shuruudda ku imaanaysa waa midan kale eh, muslimadda eh midda kitaabiyada ah waxaad ku heli kartaa islaamta haddiiba kitaabiya tahay laba shay maad ku gaari kartaa inay xor tahay oo muxsanaatu cafiifa ay tahay kitaaba inay addoon mulkulyamiin taala taad iskaga galmoonayso laakiin meher iyo nikaax ayadoo addoona oo ahlkitaaba ma guursan kartid laakin yajuuzu waxaa banaan wadu amati inuu qofka u galmoodo alkitaabiya kitaabiyada aheed bimulkilyamiin oo u galmoon karaa maxaase la diiday binikaax baa la diiday nikaax iyadoo addoonah oo milkilyami muxuu ahaa kitaabiye ah ma guursan karo marka sideedaba addoontu qofka guursan kara muminadu inay tahay shuruud kalena waa loo shardinaya wa taxrumu lmulaacana haweeneyda mulaacanada ah ee ninkeedii la lecaantantay ee dhaaratay ee ku dhaaratay inuu ninka wuxuu ugu sheegaya been ay tahay bay tiri saasay ku dhaartay inuu beenaale yahay waxa uu sheegaya waxba ka jirin ninkiina wuxuu leya waxbaan ku arkay markaasay labadooda ba isla fuuleen maxkamadii mimbarkii isla fuuleen kana waa dhaaratay kana waa dhaaratay mutalaacineyn baa la yihahdaa marka taxrumu lmulaacana baabullicaan buu kugu imaan dona insha allah mulaacanada waa xaaraan cala lmulaacini midkii licaanay ee ka dhaartay ee xumaan inay samayso ku dhaartay yay kala xaaraam yihiin weligoodna waa kala xaaraan isma arkayaan almutalaacinaan baa la dhahaa laa yajtamicaana abad weligood ma kulmaayaan wa yaxrumu waxaa xaaraana nikaaxu lmuxrima haweeneyda muxrimada ah xaj ama cumro ku jirto in la guursado in la doono in la guuriyo in la guurso intama banaana inta xajkii cumrada lagu jiro wlmuctadati midda ciddada ku jirtay min gayrihi ninkan wax guursanaya eyrkiina ciddo ka cidi tirsanaysi nin kale uu furay ciddo tirsanaysa in la nikaxna ma banaana nikaxana baatil wey hadduu dhaco wayaxrumu waxaa xaaraana cala alxuri qofkii xortahaa waxaa ka xaaraana an yajmaca inuu kulmiyo bayna akhara min arbaci niswatin afar haween ka badan inuu kulmiyo ma banaana fankixuu maa daaba lakum min annisaa mathna wa thulaatha warubac afar baa ugu badan marka afar ka badan laakiin ma banaano lama ogolo nabigana khusuusiyaadkiisa kamid yahay sala alla alay walawlaa buu kuleeyahy musanifka sida owlaha ah ee wanaagsan aliqtisaaru in iskaga gaabsado cala waaxida ah, khilaaf la-aan waa fiican tahay asalaamatu laa yacdiluha shay intaa dhow buuq iyo khilaaf iyo burburku geli lahaa hal adoo iskaga kaaftooma hal gabadh iska qabo ayaa awlaa bu kuleeyahy shuruud adag iyo waxbaa la shardinayaa dhibaataa ka dhalan karta hadhow qiyaamaha sao dhinaciisaba qalluuxsan yahay qofku imaan karaa marka waxaasoo dhan ba asalaamatu laa yacdulaa haddii midda kugu filan tahay iska hayso haddii laakiin aad u aragto inaad fuxuuliyadaadi iyo rujuuliyadaadi iyo hankaada uu intaa ka weyn yahay oo alalehay aad rabto inaad cifadaadii iyo dhowrsanaantaadi aad si fican u ilaashato hade waa ilah baa ku baneeyey madaxaban wey afar ha dhaafin wlwlaa aliqtisaaru cala alwaaxida ah. waxaa kaloo ay leeyihiin shaaficiyada imaam shaafici raximah llah laga soo guuriyaaba dalika adnaa anlaa tacuulu wuxuu ku fasiray allah takfur ciyaalukum ah. inayna caruurtiina badanin oo hadhow ayna ku mashaqoobin walow an yataa bimilki lyamiin lahu waxaa u banaan an yataa inuu jimaaco bimilki lyamiini haddii addoon noqoto horti waxaa afar iyo dhaafinaysa oo maaha laho in yada milkid yamiinisa maashaa wuxuu rabo intuu rabaa konton iyo boqol yaa gaarsiiya addoomadis wayaxrumu waxaa xaaraana cala alcabdi adoonti addoonkii waxaa ka xaaraana akthar wax ka ba min hintain ila nisu nisfu rajul weeyaan nisfu lxori wey nisfu lxori ah. marka laba isaga kama badsan karo wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala alxuri qofkii xortaha nikaaxu lamati lmuslima waaka haday muk hadday tahay kitaabiya maxaan nidhi ma guursan karaa oo adoon haddana kusi darsatay maya hadday adoon ahayn oo xor tahayna waa guursan karaa bishari acafaaf bishardi alcafaaf inay tahay cifo iyo dhowrsoonay iyo muxsanaatu min aladiina uutu lkitaaba baa laleeyahy muxsanaadkana m alcafiifaat baa loo jeedaa waxaad u imaataa waa adoon lakin waa muslimad yaxrumu waxaa ka xaaraana cala alxuri qofka xorkaha nikaaxul amati adoontii almuslima muslimad inuu guursado waa ka xaaraan maxaa yeele darar iyo dhibaata kasoo gaariba ilmaha uu ka dhalayo adoonta nin kala iskale caruurtana ninkaa unbaa qaadan ninkaan baa qaadan laakiin laba qeyd shuruud baa lagu shardi lagu xiray oo laga soo reebay ilaa an yakhaafa inuu ka boqaal canata mooyeene wahuwa canadiibu ku fasirayaayo alwuquuc fi zina zina in lagu dhaco ninkii wuxuu ka baqay naftiisa oga baqay inuu zina iyo faaxisho ku dhaco yakhaafa wuxuu ka baqaal canat zina wahuwa alwuquuc fi zina taa waa qeydka koowaad shardiga koowaad wey shardiga labaad walaysa cindahu xuratun xora ma haysto tasluxu u suubata lilistimtaaci inuu ku istimtaaco ku raxaysto wacajaza waana ka daalay ka cajizay waa kari waaye can sadaaqi xuratin haweeney xora inuu maaratay soo meherkeeda bixiyana waa kari waayey oo intuu xor guursado meherkeeda maba kari karaba aw fabni jaariyatin ama adoon inuu soo iibsado suriyeysto u galgalmoodana waa kari waaye tasliixu usuubata asaga intaba waa kari waye lilistimtaac usuubata marka waxaa weeyaan waman lam minkum dawla yankix almuxsanaati almuminaat wa mima malakat aymanukum akil yiri marka marka adoonta warkaas guursan karaa shardiga koowaad waa kaas waa inuuna karin dowlan shardiga labaadna dalika liman khashya alcana labadaas shardi baa la shardiya adoonna ma haysto walaa yasixu ma asaxo nikaaxu shiaari shiqaarka nikaaxa la yihaahdo min shaqara alkalbu bay dhahaan idaa rafaca rajlah luqabsi bay iska dhihi jireen culamada marka nikaaxu shiqaar waxaa weeye inuu ninku yidhaahdo gabadhaydii baan kuu guurinaya zawajtuka bintii calaa an tuzawijanii bintaka gabadhaydii baan kuu guuriya adna gabadhaada ii guuri labada odayaasha ayaa gabdhihi isdhaafsanaya walaysa baynahumaa mehro sadaq meher ma jiro xataa hadduu meher jiro waxay leeyihiin suurada noocaasa qaar baa diidan culummada qaarna waxay leeyihin marka meesha waxaa lagu laga cararaya meherka la ridaayo in gabdhihii la isdhaafsado la yihahdo aamus iyo aamus gabdhihii meherkooda meeshaas lagu dayaco taa way midda la diidan yahay Ah, walaysa baynahuma mehr nikaxu shikaar baa la yirahda ad midda qabso lugteeda ad midda qabsada ka dhigata walaa nikaaxu lmutca nikaaxa mutcada la yirahdana isaguna xaaraam wey kuu kuu fasiro wuxuu ku yihi wahuwa nikaaxu lmutca an yankixa waa inuu guursado ninka haweeney ilaa muddatin muddo wuxuu yii ilaa muddadaasaan ku qabaya intan iyo alaabtana iska ho muddadaa markay dhamaatana waan kala tegeyna taasaa awal islaamka waa jiri jirta dhowr jeer baa la xarimay oo la nasakhay haddana lagu soo celiyey markii u dambeysana taxriim abadi waa la xarimay ah, nikaaxu mutca wax hadda muslim tawxiidsado islaanimo sheegta se sheegta sheegta ah, oo waxaa sameeya waxaa jira raafidada shiicada iska sheegtaane kuwaasa hadda waxaas dhex socdo oo iska dabaasho oo xumaanta ku dhex jira walidaalika saxaabada qaarkood cumar radi allahu anhu wuxu dhihi jire qofkan ku maqlaa waa rajminaya bui jiri dawax waa ku dilaya ayb marka nikaaxu mutcahaas ma banaana waana la xarimay maqaasid nikaxna waa ka hor imaanaya nikaxu sidiisaba tanaasul iyo tacmiiru lardi iyo awlaadii inay meesha ay dhalato ummadda nabi maxamed la badiyo usartii iyo guryihii ayna dumin ayaa loogu talagalay ee wax maalmo maalin walba meeshuu tagayo lojku tago mid iska guursa iska sii soconayo taana diidan yahay inta yara safarta aan ku jira safarta ahay ayaa maaratay alaabta iisii hay yuu oga jeedaa bes ma banaana arrinta waa la xarimay waaga hore walbay banaanad lakin waa la xarimay walaa nikaaxu lmuxallili midka xalaaleynaya nikaaxiisina nin saddexdii naagtiisa ku furay oo la yidhi waa dalaqa dalaaqan baa'inan waa kaabas la yidhi fain dalaqaa falaa taxilu min bacdi ata zawjan hayrahu lagu dul akriyey ata zawjan hayrahu oo naagtan dib dambe ilaa nin kale uu guursaday la yidhi kaa kale hada duu guursadana muu furi doonaa mise maya saas kaaga tegi doontaa yaa mid la heshiinaya wuxuu ley nin naagtan ii guurso kadibna ii fura ama ayada laftirkeeda waxay leedahay guurso dantay wadata waa ninkina ku noqoto muxalil wey hadduu asaga og yahay wey marka marka la haysto ayada hadday dan gaara wadato oo isku maxalil waa gaar oo dembigeeda ayaa leh laakiin ninka waxaa u guursanaya nabiga wuxuu ku magacaabay atays mustacaar orgii lasoo aariyeystay oo ariga inuu abaahiya loogu talagalay o kale wey saasuu ku tilmaamay nabiga sal slam haddiiba marka horeba shardiga lagu daro caqdiga lagu darana nikaaxaas markaaba waa baatil haddii laakiin aan lagu sheegin meesha oo aan caqdiga la akrinayo qabiiltudii aan lagu darin calىa an tuxayila haddaan lagu darin oo shardi lagu darin nikaaxi waa asaxaya lakin hadi lagu daro nikaxu meeshaas ku burburaya walaa nikaaxu lmuxalili xaaraam wey wa huwa an yankixa waa inuu guursado liyuxalilahaa yuxalilahaa siuu awoonaydii oo ugu xalaaleeyo liladii kii dalaqahaa halaathan saddex kii ku furay bu rabaa inuu xalaaleeyo oo ila nin inuu guursado waa la rabe oo saasaa shardiga aheed xataa tankixa zawjan hayrahu bay aheed marka intuu guursado u galmoodo ayuu sii daynaya saasuu rabaa kaas marka xaaraam wey fain caqada lidalika hadduu caqdiyo oo islaamtii uu guursado liajli dalik niyadiisa iyo qalbigiisa waa sidaas walam yashruطhu ma shardhininse sulb caqdi caqdigii ma soo marinino caqdiga kuma darin saxa waa saxaya niyadiisiise waxa weyan saasa isku ogyahay laakiin carabka ma marinin hadduuse carabka mariyo yiraahdo bishardi inaad saas yeesho oo furto oo hadhow taas wey midka caqdigaasi baadil buu noqon marka hadduu niyadaas marka xun uu ku guursado waa diidi karaa islaamtiisi bay noqon war ku furi maayo socuu dhihi karaa faslu faslka wuxuu ku saabsanyay fima yahbutu bihi alkhiyaaru min faski nikaxi min caybin wakhayr waxyaalaha khiyaarka haweeneyda iyo ninkuba ay kule uleeyihiin inay kala baxaan fasku nikaax waxyaalaha nikaxa lagu fasakhay ayuu kamid yahy waxyaalaha nikaax lagu fasakho waxyaala badan baad arkeysaa dad waxaad arkeysaa uun waraaqa wadwato oo waase naagti gabadhi ay leedahay waa lay fasakhay ah, kuwa dibadaa lacag laga soo diraya ad maqlaysaa iskana fasakhan godoray waraaq gacad kusii dhigtay hadhow hadda markuu imaado y leedahay goosha nin baa iska leho waa la fasakay waraaqda waa taro markaasaa markaa ninkiina uu qaracmaya waan aragnay noocaas kuwa saasaan aragnay kusoo afrika su lacag soo diraya xawaaladun loo soo dhigaya carruurta ka war loo lahaa markuu imaaday layidhi waashan nin baabaa iska leh ah, hadda ka hor waa arkay arrintaas wax jira waxaa weeyaan fasku waxaa la rabaa inuu shuruud iyo quyuud iyo waxyaalo badan bu ubaahan yahay ah, wixii ku saabsan nafaqada iyo masruufka iyo howlaha iyo muddada ay ka maqnaashaha iyo hadday raalli ku noqon weydana dariiq baa jira laakiin waxaa jirta cuyuub waxaa la yidhaha alcuyuub fi alcuyuub fi ceeba waxaa jira ninka hadduu ku dhacdo ama naagta ama labadoodaba ay kala fasakhan karaan ayaa jirta cuyuubta ayada ah mid waa mushtarago oo raggiyo haweenkaba uu ku dhacaa midna haweenku khaas u yahay midna raggu khaas u yahay marka cuyuubtaas ayaga way banaan tahay inay ku kala baxaan oo ku kala fasakhaan kuwii buu sheegi rabaa musanifka wuxuu leey idaa wajada axaduhumaa alaakhara labadii isqabtay midkood hadduu midka kale ku arko majnuunan isagoo waalanba ninkii waabu waalan yihi ama haweeney oo waalan tahay ama mid horeo qadiima waali hore ahaan jirta ahaato ama mid kusoo dariyaado oo mase majduuban juudaan buuba qabaaba cudur la yirahdo xubnaha jadka jarjar walciyaadu bilah oo baras ama cudur baras la yirahdo jirka saara cadcadeeya saddexdaas midka kamida hadduu midkood midka kale ku arko saddexdaaba nin kale waa ka suuroobi kartaa haweeneed waa ka suuroobi kartaa mushtarak baa la dhahaa oo wajadahaa haweeneydiibu ninka wuxuu ku helay radqaha xaalay tahay mid jufan oba jufanta meeshii maxalkii taranka ayaaba baaba'san oo tirtiranba aw qarnaa wax lafahaana ah kasoo booday meeshi labadaana haweenka khaas u tahay oo mase ayadii baa ninka heshay ciniinan xaalu yahay ciniin ciniina nin aan maaratay hawshiisii iyo aynu shaqaynaynin buu noqdayba cinina buruuddaa ku dhacday buruudda jinsiya wa la yihahdo aw mase majbuuban waaba go-an yahayba wax gooyeyba arusiya wax gooyeyba ayib ah, majbuuban aruusa ah, man ku jiraan waa dad haddii waabaa la isdagaali jiray oo ayagana dadkii goyn jiray markii dambena ayagana waa laga gooyey markii dadka den waayeen markii dadka den waayeen ayagana laga jaray aha alxaram nabowi masjid nabowi waxaa joogi jira niman kuwa oo dhaadheer oo la dhaho waa kuwaas ayaga ah, waqaawiyiin baa la dhihi jira waxbaa la dhahaa marka markii meesha rawdada ah iyo masjidka qabriga nabiga eryadaasa ah waxaa loo xidhaa haweenka xiliga barqinkii ah ayaa loo xidhi ilaa afar saa shan sa ayaa la xidhi ilaa duhurka qubeyla duhur haweenka lagu soo dayn marka waktiga markuu soo dhawaado raggi uu soo afyeesho ayaga baa la bixin marka kuwana lagu sii dayn marka ilan rag haween ma bixin karaan wa iska jiifaano qaar baa iska alalaasiyo qaar ba iska ooyo qaar ba derbi ku dhegano marka kuwana lagu sii daynaya go-an kuwaasa kaxeenaya diganaya ayib oo majbuuba wey ninkiiba waxay aragtayba go-anba aw mase habata alkhiyaaru cafwan habata alkhiyaaru baa markaas yaa sugnaanaya intaa lasoo sheegayba wuu waalan yahay juudaan buu qabaa baras buu qabaa haweeneydii radqaa weeye qarnaa weeye ma art ninkii waa majbuub baalka go-aan ama caniina habata alkhiyaaru khiyaar baa sugan fii faski lcaqdi caqdigi lakala fasaqo lakala baxo cala alfawri isdhaksaba cinda alxaakim xaakimka laisla aadi markaaba in la sugo oo muddo kadib lasoo kala booda maaha markaa go-aanka markaaba cala alfawr si dhaksaa cinda alxaakimi xaakimka lakin lagu kala baxaya sawaan waxaa isku mid a ah. kaana hayaa bihi cudurkaasi milu dali kaana bihi ninkii mithlu dalika alcayb ah, ceebtaa uu gabadha ku nacay ama gabadha ceebtaa ninka ku nacday ayaduba qabtaya ma sagu qabyaaba am laa midkood qabya iyada oo qabtoy ka kala dhigi kartaa war baraskaygu kaada ka daran ku kala dhigi karaa majnuun baa taadaa iga daran waa dhigi kartaa walow xadafa alcaybu hadday ceebtu soo walow xadafa alcaybu habata alkhiyaaru aydan marka hore ma jirin ceebta hadday soo dariday gadaal bay ka timid habata alkhiyaaru aydan haddana sida taas oo kale khiyaarku waa sugnaan ilaa an taxdufa alcummatu caninimada inay soo darida mooyeene oo ninka nin wuxuu ahaa fiicanoo reerkiisa dhaqanayo o ka dhaldhalaya kadib baa waxaa ku dhacday buruudadaasa ku dhacday oo caniin buu noqday bacda an yadaaha intuu wadin jiray oo jimaaci jiray kadib falaa khiyaara lahaa isla markaaba khiyaar lama yeelan karto iyado waa la sugi ninka waa ninkii shaqayn jira joogtay hadda ma soo dhowde bal sug baa leeyahy sanad ha u dhamaatee inta maxkamadda loo soo gudbiye kadib yaa sanad laga warhayn wa idaa aqara bilcunna hadduu qirto inuu caniin yahay oo gabadha waxay sheeg waa run uu yidhaahdo ajalahu qaadigii baa muddayn sanatan sano oo yuu mudanaya min yowmi lmuraafaca maalintii loo koryeeray maxkamada ileh asaga loo koryeeray ee xukunkiisa malafka iyo foolka lagu qoray yaa laga bilaabay le kabil kabil bal soo noqnow sanadka kuu soo dhammaado fusulu sana bay leeyihin culimmadu sanadkii baa saddex fasl afar fasliya afartaa fasalba jismiga bini aadamka iyo dabeecadiisa saameyn ba ku yar leedahay oo xilli ban qofku mar buu yar nashaadaa dad baa kuleelka u baxaa dad baa qabowga u fiican yahay dad baa rabiica iyo u fiican yahay guga qaar baa mxuu ahaa eh, mxu aha shitaha iyo qaar baa sayfka marka qolaba waa si waxaa leeay bal sanad ha dhamaa sanadka hadduu lix biloodna fiican yahy lix biloodna uu yar eh, xisan yahay waxaa leeyahay maya lagama ogolaanayo fasakh lagama ogolaanayo fain jaamaca fiihaa muddadaa sanadkaa hadduu hagaago oo jimaaco falaa faskha lahaa gabadhii fasakh ma codsan karto wa ilaa haddii sanadkii uu dhammaado o la yirah waxba laguma hayo falahaa alfasku fasak bay markaa leedahay xaq bay u leedahay aqeedii mucaasharadeedii iyo xaqay lahayd weeye wاlmuraadu bاlfawri marka laleeyahay daksaba waa inay soo hormariso maxkamadda ay aadaan oo fasakhi ay bilaabaan leeyahay masaaisha kale mooyaan midda cunnada sanadka markuu dhamaana loola jeedaa wاlmuraadu bاlfawri fi lcunna caniinka si dhaksaa bay maxkamadda ugu kala baxaaya marka laleeyahay caaqiba sanati baa loo jeedaa sanadki markuu dhammaado oo la yirahdo ninki waxba lagumahayo markaaba si dhaksaa waa inay marka ugudbisaa oo ay iska fasakhdaa wamataa waqaca alfasxu fasakhii markuu dhaco oo ay labadii qof kala baxaan xuquuq baa jirtay meher iyo umuuraa jira see la yeeli tii buu ka hadlaya hadda wuxuu mataa waqaca alfasku faskii markuu dhaco kala baxaan fain kaana qabla dukhuuli intaan loo galmoonin ba hadday tahay oo ninkii markuu haweeneydiis haweenka u horreysaba wuxuu ku arkay baras buu ku arkay nabiga sala allah alay wasalam ayaa haweeney loo gelbiyey wuxuu ku arkay fi kasxihaa bayaadan halkaas kelida agteeda wuxuu ku arkay wax cad oo garangarsoona barasa ah. ilxaqii biahliki bu nab al khudi iyaabaki bari ad qaado fain kaana qabla dukuuli falaa mehra meher ma laha aw bacdahu bacda dukuul hadday tahay markuu u galmooday kadib waa yuu waa iska fasakhi bicaybin ceeb bayna yuuna ku fasakhi rabaa xadatha soo dariday marka hore ayna qabin gabadhu ama wiilku qabin bacda alwadi wadiga gadaashiisna weeye a wajaba almusamaa kolba hadduu wadiyey ceebtuna ceeb xaaditha soo darisa ay aheyd wixii la magacaabay meherkii la magacaabay ayay mudanaysaa aw amase bicaybin ceeb ayuu ufasakranaya xadatha soo darisa qablahu hortiis qabla duuul qabla duuul bay ceebta wadatayse waa u galmoodayse famahru milin almusama me mhr mil bay leedahay gabadha gabdhaha ayagaa lamidkaa waxa meher loo siiyo ayaa la siin kii la magacaabay maaha wain sharada hadduusa shardiyo anaha xoratan ninkiiba wuxuu shardiistay aweynay ugraba inuu guursado bishardi inaad xor tahay haddaw adoon aada u noqonaynin ayuu shardistay wain sharada anaha xoratan ina xor tahay baan ku guursaday fabaanad waxay cadaatay oo soo baxday soo booday amatan addaan inat waaba addoonba wa huwa minman yaxilu lahu ninkanna waa dadka loo baneeyo nikaaxul amati addoon inuu guursado dadka loo baneeyo wey waa kay kuwa loo baninay ya kii labada shardi la sheeg somaen lam yastadic dowlan iyo khowf alcana somaen dadkii buu kamid yahay laakiin shardigiisa xor buu raadinayay addoon bayna noqotay addoon waad guursan kartaaye oo lagu ogolaaye takhayara khiyaar buu marka qaadan khiyaar buu qaadanoo wuxuu leeyahay inuu dhaho inuu ogolaada u banaan oo yidhaahdo khalaas ilahay marka hore i banaan addoon inaan guursadee waan iskaga raadli noqday ah, marka fasku nikaax buu khiyaar ilahi fasakho hadduu rabana iska fasikhi wuxuu leeyahay tadarur waa ku dhibaatoonaya marka koobaad dararka koobaad aan kala kulmaayo waxaa weeyaan addoontan istimtaaceeda waa naaqis habeen un baa lay keeni maalinto dhan waa iga maqanta ta labaadna waa xagga owlaadda o owlaaddi addoon iga noqon marka waa fasakhi karaa hadduu rabana waa aqbali karaa takhayarda waa saas wain sharada hadduu shardiyo anaha amatun inay adoon tahay markii horeba urwaasi wuxuu yidhi adoon inaad tahay baa shardi ah ooda xor ugu noqonayn fabaanad waxay noqotay xorata xoray noqotay waa kasi fiicanta sooma khiyaar madid oo mase lam yashrid ma shardisanin waxbaba fabaanad waxaa soo booday amata adoon inay tahay shardina marka hore muna dhiganin aw kitaabiyatan kitaabiyad bay kusoo booday mid kitaabiyada adoonahoo xoolo laga sugaayo inay ku xorowdo ayay noqotay falaa khiyaara labadaa midna khiyaar maleh waa goorma adoon buu shardisay xor bay noqotay mahe eh, maba shardisana amay noqotay mahe eh, kitaabiyay noqotay falaa khiyaar intaba maxaa yeele litaksiiri bitarki lbaxthi wa shardi asagaa baxhi iyo shuruud iyo waraysigii ka gaabiyey marka khiyaar ma wain tazawaja cabdun biamatin in tazawaja hadduu guursado cabdun adoon biamatin adoon buu guursaday isagoo labadoo adoon ay isla ahaayeen yaa fa uctiqad gabadhii la xoreeye xor noqotay falahaa gabadhi waxay leedahay an tafsakha inay fasakhanto iska fasakdo nikaaxahu nikaaxiisa cala alfawri si dhaqsaa laakiin min hayri xaakim xataa xaakim ma marayso xaakim ma marayso wayna iclaamin intuuna u dhawaanin wey hadduu u galmoodo isagoo ay xor noqotay kama noqon karto bariira qisadii qabsatay wey ninkeedii muqiif ahaa ayay ka fasakhatay saastii loo yihi xor baa tahayba waa ka booday ah. wa idaa aslama axadu zawjayni labadii isqabtay midkood baa islaamay alwathaniyeyn marka horeba sanamka caabudi jiray laba sanab caabudi jira oo gaalo mushrikiin aha ayaa mid soo islaamay aw ilmajuusiyeeni bay dabcaabud iyo qracaabud aw mase aslamat ilmar'atu haweenaydii baa soo islaamtay keligeed wa ninkuna majuusina maaha wathanina ma ahee yahuudiyan wey kol hadduuba ninku gaar yahay mahab kastaba ha haystee naagtu naag gabadh muslimada nin gaala ma qabi karo saddexdaa xaalaba oo mase nasraaniyu wey ahlulkitaab wey gabadha ahlulkitabna lagu qabi karaa laakiin eh, ninku inuu gabadha eh, kitaab lagu qabo maaha ma banaana ah, kitaab baan ahayo gabadh muslimiinaan qabi walan yajcal kafir almumina sabiilan wey kama koreyn karo aw nasaaranuu noqday ninkii gabadhina waa islaamtay aw irtada zawjaani labadii isqabtay baa gaaloobeyba ridoobay almuslimaani muslimka ahaan jiray yaa israacado kanislaha galay aw masaaxaduma midkood ayaa gaaloobay ridoobay waa la fiirin marka dadka noocaasa fain kaana qabla dukuuli intayna weli isku galmoonin hadday iftiraaqu diin u imaado diintooday kala tagto tacajalat ilfurqatu kala tagi sii degdegaya arsiga dhaqaaqi markaaba ciddadii cidda lamid qabla dukuul hadday ahayd oo meher besa uu ahaa dalaaq besa meher keliya hadduu ahaa nikaaxa nikaaxa qabla dukuulka ah daciif wey waa daciif walidaalika dhalqa waaxida hal dhalqad ah yay baa-ina kusii noqon marka hore saa furaba baa-ina biduuni cidda yay sii tegeysaa marka hadiiba qabla dukuul ayadoo ay tahay haddana ayba midkood uba gaaloobo midna uu ka islaam tacajalat ilfurqa kala tagii iyo calaaqadii oo dhan markiiba way kala go wain kaana bacdahu saaduya markay isku dhaqmeen oo isku galmoodeen oo ay isqareen kadib baa midna islaam midna gaaloobay ama ridoobeen tawaqafat furqadii iyo kala tagi tawaqafat ilfurqa furqadii kala tagi waxay ku istaagaysaa calaa inqidaai cidda ciddadii inay dhammaataan loogu sugi bal ciddadii intay ka dhamaanaysa anu kaadin kama soo islaamtay inuu kii ninkaas soo raaco soo islaamo intay ciddada ku jirto hadduu ka soo gaaro fain ijtamaca cala alislaam hadday islaamnimada ay iskugu imaadaan qabla inqidaa'ihaa ciddada intayna dhammaanin hadday soo islaamaan o iskugu imaadaan daama nikaaxu nikaaxi waa daa'imaya la dhihi maayo kaana isku meherine laba mukaan baan soo islaamtay aan isku meherina la dhihi maayo a ah, iska yaadi ah, nikaax cusub baan iskugu celinayna lama dadkan waa isqabeen dadka dad isqabay ahaayeen soo saama Ah, hadduu dhaho saaxiibaan hena meelaan kasoo raacnay waa gaar lakin haddii yidhahdaan wax anagaan haysanin aan isku guursanay oo uu ku yidhaahdo islaantaydi wey maxay tahay haddii la yidhaahdo oo uu yidhaahdo ini bibiyaangu soo ma yidhaahdo hadduu yidhahdo waa islaantaydi ayadana ay tirahdo baanayaangu khalas waa baaro wabina wey <laughs> wabini wey ayib waa isqabaan leannahu imra'a buu ilahi ka cabir subxana wa tacaala ah, muxuu yidhi imraatu fircawn soo loo dhin imraan waxa la naagta laqabo nikaax lagu qabo guur eh, saxa lagu qabo wey nikaax baa laga cabiray waxaa laga cabiray imraa lagalaga aqbalay ayib marka ayagu waxay isku qabeen unbaa loo daynayaa lakala la kala geenna mahayo nikaax cusub baan sameynaynaana la dhihi mahayo siday isku qabayaan hadday markaa ay midkood soo islaamo kii kalena uu ka yar dibdhacaddeena ciddadii intayna ka bixin kusoo gaaro horay un baa markaas laga sii soconaya ijtamaca ala islam qabla inqidaaiha daama nikaaxu waa daa'imaya walaa xukma bilfurqati uh, wailaa wailaa haddiise ay ciddadii intay dhammaatay kadib uu midkood imaado kii kale imaado xukima bilfurqati kala geyn baa la xukumaya furqada xagee laga soo bilaabi min xiina tabdiili diini maalintii diintooda ay kala bedelantay ee midna muslim midna gaaloobaa laga soo qaaban wain aslama hadduu islaamo calىa akara min arbacin afar haweena ka badan isagoo qabuu soo xero ninkii haween afar ka badan isagoo wata oy soo wada islaameen dhammaantood iyuu islaamka soo wada galay reerkii dhammaaba ikhtaara minhuna arbacan afar buu ka dooran ilaa afar ka badan ninka looma ogolo muslimka ee xorta looma ogole afar un baa afartaa mid ka dooran afartaa ama ha ahaado muratab ama alawal falawal ama alakhiir meeshu raba asaga khiyaar u leh mid ka ka qaada xadidka khaylaan waad garanaysa nabiga alayh salaam markuu soo islaamay caamal fatxii daaif kadib tobanna haween asagoo wato imaan toban ikhtar minhuna arbacan baa afar ka dooro afartaasi nabiga istifsaal muuna samaynin ma afarta horaa ma afarta dambaa ma muratab si u kala horreeyeenba afar un ka dooraa layidhi afartuu kala doorto unbaa marka unbaa haweenkiisa noqonaya in wixii kalena duurkooda gelaya wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam alay